wansibi aw qayiri licraaba fiihi tusibi taquulu laa baycun walaa khilaalu فيه ولا عيب ولا إخلال والرفع في الثاني وفتح الأول قد جاز والعكس كذاك فافعله وإن تشاء فافتحهما جميعا ولا تغف ردا ولا تغريعا وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعيل فلا تستعجب تقول ما أحسن زيدا إذ خطأ وما أحد سيفه حين صدى وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان فابن له فعلا من الثلاث ثم أتم الألوان والأحداث وإن تكن هداد أهاته أيها سائل متك مسألة النحو ويدين يوم مستثنيا مت سور ريبيا هداد أهاته bimaa cadaa maa cadaa wax ku soo reebaya ow maa khalaa amase maa khalaa wax ku soo reebaya ow amase layse layse wax ku soo reebaya fansib kordhig almustanaa mustanaha abadan weligaa kordhig taquulu waxaad leedahay jaa-uu waa yimaadeen maa cadaa muxamadan muxamed wixii ka soo haray jaa-uu waa yimaadeen maa cadaa bacdiga yimid xaala uu ka gudubsan yahay muxamadan muxamed wamaa khalaa wajaa-uu waa yimaadeen maa khalaa bacdiga yimid xaale uu ka maran yahay camran wal xaalay yimaadeen laysa huwa bacdiga yimid axmedda axmed uusan ahayn in takun haddaad ahaato ayuha saa'il ardaga wax weydiinayo mustatniyan mid soo reebaya bimaa caddaa maa caddaa wax ku soo reebaya ow maa khalaa amase maa khalaa wax ku soo reebaya ow leeyse ow bilayse wax ku soo reebaya fansib kordhig almustatnaa kii la soo reebay abadan weligaa kordhig taquulu waxaad leedahay jaa-uu way yimaadeen xujaydii maa caddaa xaale uu ka gudubsan yahay bacdiga yimid muxameda wamaa khalaa wal yimaadeen maa khalaa uu ka maran yahay bacdiga yimid camran camar uu ka maran yahay wal yimaadeen laysa huwa bacdiga yimid uusan ahayn axmeda axmed waxaan ku soo jeednay mustanihii adaat listinaa sideeday ahaayeen ilaadii ayaan ka soo baxnay waxaan halkan ka gelaynay adaatulistinaa kale maa khala iyo maa cadaa afcaashan afcaal istinaa la ydhahdaa khalaa cadaa xaasha laysa iyo laa yakuunu marka khalaa oo aan maal la socon iyo cadaa oon maal la socon iyo xaashaa oon maal la socon maba gasho iyada maadu saddexdaas haddii wax lagu soo istinoodo labaa ku bannaan mustanaha lasoo reebay in la nasbiyo cala almafcuuli bihi lagu nasbiyo iyo in la jaro ayagu xarag jaaq ay noqdaan maxaa yeelay maa khalaa haddaan maadaanu ku jirnay khalaa cadaa ay noqdaan xaashaa afcaalna waa noqdaan maadi ah xarfujarna waa noqdaan labadaba waa ku bannaan yihiin marka isimka ka dambeeya haddii isagoo nasbisan aad aragtana waxaad leedahay waa mafcuulu bihigii ficilkan haddaad aragto isagoo jaranna waxaa leedahay waa majhuurkii xarafkan khalaas xasha iyada warkeedu waa intaas laakiin ada iyo khalaa marmaraa waxaa gala maa maaduna waa maadii masteriyada ahayd ilaa maa waa badneede maada gashaa waa maadii masteriyada ahayd maada masteriyada mar hadday gasho waxay u caynoobayaan inay ficil noqdaan sababtoo ah maadaanu ma gasho xaraf Ah, maad ayadaa xarafa maseriyada xaraf kale ma gasho marka mar hadday maa cadaan noqoto iyo maa khalaa waxaa caddaatay khalaada iyo cadaadu markaas inay aaliiin afcaal inay yihiin mar hadday ficil noqdeen waxa ka dambeeyo mustatana lasoo reebay mafcuul bihinna lagu nasbiya waajib ila xarafnima meesha waa ka baxday marka hadday adawaatu isibnuhu noqoto maa cadaa iyo maa khalaa waajib wey inaad nasbidaa waxa ka dambeeya maxaa yeele maxaad ku nasbinee waa mafcuul bihi waana mustanihii ogowha tan labaad laysa laa yakuununa waa la mid weligee isimka lagu soo sabnooda waa mansuub maxaa lagu nasbina waaba khabarkeediiba wax kaleba maahanba saw khabaru laysa mansuub ma ahayn saw khabaru kaana mansuub ma ahayn layse iyo laa yakuunu labadaas waa isku mide isimka lagu soo sabnooda kala qaad male waa mansuub wuxuu ku nisbisan yahna waa khabarkii xagga macnahaan waa mustanihii isimku xagga icraab ahaanna waa khabaru layse iyo khabaru yakuunu waxaa muhiim ah in la ogaado afcaal istinaa faacilkoodu weligiisba waajib u asturayn marka maa cadda iyo maa khalaa weligood faacilkoodu waa damiir mustatira labaa kuugu bannaan inaad tidhaahdo waxa weya damiiru mustatirun wujuban taqdiru waaad ti inaad tidhahdo damiirun mustatirun wujuban yacuudu cala albacdi almafhuuma min alkuli awa bacdiga iyo kulligu waxay kala yihiin haddii fiir xujaydi ay yimaadeen muxamedna ka maqan yahay xujaydi waa yimaadeen muxamedna waa ka maqan yahay waxa weeyaan xujayda marka laysku daro maxay tahay kulli muxamed marka laga reebana bacdi marka bacdiga yimid wuxuu noqonayaa intatim waxay noqonayaan bacdi xujaydi ka mid marka waxaa la leeyahay damiirun mustatirun wujuban eh, damiirun mustatirun wujuban taqdiiruhu huwa yacuudu calى bacdi almafhuumi min alkuli bacdigan laga fahmaayo kulligii qayb ka mida ah. halkaasaa loo celinaya taas waa mi waxaad kaloo dhihi karta isim faacilka inaad u celido ficilka ka horeeya mar walba isim faacilkiisa oo hadda jaa ka horaydee waxaad leedahay damiirun mustatirun wujuuban taqdiiru huwa yacuudu cala aljaai almafhuumi min jaau ah, sow lama dhihin jaau waa yimaadeen haa laga fahmay jaai mid yimidaa laga fahmay Oh, labadaas midkaa rabtad celina inaad u celido bacdiga kulliga laga fahmay iyo inaad u celido ism faacilka ficilka ka horeeya labadaasaad u celina laysana isimkeedii ayada faacil lama yidhahdeen mta marfuucida isma lagu magacaaba inkastoo xaqiiq ahaan uu iska yahay faacil isimkeeda sidaasoo kale wey waa waajib waa sunan yaha labadaasuna mid noqona albacdi almafhuum min alkuli aw amase ism faacilka inaad u celiso laa yakuna yakuna isimkeeduna sidaasoo kale noqona sidaasoo kale ayuu noqona wagayru hayru in ji'ta hadaad la timaado biha hayru mustatniyan xaalo aad tahay midkii wax soo reebaya jarad way soconaydaa hayrudii cala alidaafati idaafay kun soconaydaa idaafadii almustawliyati ka qaalibka noqoto ka adkaatay wa hayru hayru lafdiga ah in ji'ta hadaad la timaado biha hayru mustaniya mustatan xaala atay midkii wax soo reebaya mustaniyatan xaala tahay wax soo reebaya jarad way dareersanaydaa waa soconaydaa hayru cala alidaafati idaafadiiay ku soconee idaafadii almusawliyati ka qaalibka noqoto ka adkaatay <clears throat> halkaana wuxuu ka galay hadday noqoto adawaatulistinaaga wax lagu soo reebaya hayru waxaana la mid ah siwaa biluqaati alarbac ah, siwaa luqooyinkeedao dhanna waa la mid Ah, siwaa luqooyinkeeda oo afartaa waxay ahaayeen afartii luq bal igu celi siwan sida ma ma haydhahdeen siwan sida ridan may ma haydhadin jooj haye maxay afartii luq iisheeg siwan sida ridan sawaaun sida samaaun suwan sida hudan siwaaun sida binaaun afarteedii luqo iyo ayru waa isku mida ah haddii wax lagu soo reebo ayru haddii wax lagu soo reebo ama siwan iyo luqooyinkeed mid ka mida ah wax lagu soo reebo horta waxa weeyaan isimkii lasoo reebay waa mudaafulehiyu noqona ayaga idaafo laasima ah, ayaga idaafo laasima maadaama ay idaafo laasimayaan waxa weeyaan isimkii lasoo reebay mudaafulehiyu noqona saas darteeda waa la jera waa la jera isaga wa iska jiran yahay isimkii lagu soo reebo waxaa u laasimay in la jaro marka waxaa dulgu yidhaha mustanaha lagu soo reebay hayru iyo siwan iyo luqooyinkeeda icraabkiisu muxuu noqonaa waxaa laydhaha majruurun abada weligiisba waa la jara maxaa soo haray marka icraabka ay hayrudu iyadu qaadaydo ama siwan ay qaadaydo wa raauhaa u kidi radeeda hayrudii radiu ka soo qaado maxaa yaele icraabku aakhirku dega soo maaha raabka meeshu degaayo radi kayuu ku soo qabtay waa kayruda wa la raaba lakin raabka de radu dul degah oga waha warauhaa hayru radeeda kuye yuxkamu waxaa lagu xukminaa fii icraabihaa radaas icraabkeeda milusmi ilaa ilaa isimkeedii oo kaleeto xiina waqtigiioo kale ilaadu xaala u ahaaday yustanaa wax lagu soo reebayo bihaa ilaad waxaa soo haray hayruda icraabkeeda iyo siwan iyo wixii lamid ah waxa weeye icraabku wuxuu noqonaa isimkii ilaa lagu soo reebay icraabkiisii oo kale isimka ilaa lagu soo reebay kalaamka ka horeeya muujab taama hadduu ahaa nasba u waajibaye qaama alqawmu ilaa zaydan kuwaana nasbadiia u waajibayda qaama alqawmu hayra zaydin ay noqonayaan hayra wax kale kuma banaana si waa lamid haddii kalaamka ka horeeya uu noqdo tam kayru muujaba bedel iyo nas baa ku banaanaa haddana kayru radeeda labadii noqone maa qaama alqawmu hayru zaydin hayra zaydin hadduu yahay kalaamku naaqis oo mustanaa minhugii maqan yahay waxaa waajibaya calaa xasabi alcawaamil maa qaama hayru zaydin wamaa ra'aytu hayra zaydin wamaa marartu bigayri zaydin waraauhaa ayru radeeda yuxkamu waa lagu xukmina fii raab raabkeeda milusmi ilaa dhe milusmi ilaa ilaa isimkeeda oo kala lagu xukminaa ilaa isimkii lagu soo reebay ula jeeda ilaa isimkii lagu soo reebay oo kala laga dhigaa xiina waqtigii ilaadu xaal ay ku sugan tahay yusafnaa bihaa wax lagu soo reebayo baab haadakanu baabu laa laa baabkeedii weeye laada annaafiyati ee anfida liljinsi jinsiga laa naafiyatu liljinsi waxaa loola jeedaa laa annaafiyatu lixukmi اlkhabar can jinsi اlismi calaa sabiili tansiis waxa weeyaan laa annaafiyatu fiil meeshuu ku leeyahay waa macna tarjama ah, shan sadar kadib markuu baab kaba bilaabay soo ma jeedid waa macna tarjama maxaa loola jeedaa baabu laa annaafiyati lixukmi اlkhabar can jinsi اlismi calaa sabiili tansiis waxaa loola jeedaa ku yidhi laada diidayda khabarka xukunkiisa jinsigaanay ka anfinayn wadacadayna ku anfinayn waxa ay anfinayda waa kabarka khabarka xukunkiisa ay anfinayn hadda khabarka xukunkiisa haddaan idhaahno laa rajula fi daari fi daari waa kaynuna ahaansho wey daarta dhexdeeda la ahada soo maaha kaynuunadaasay waxay ka anfinayeen ismiga jinsigiisoo dhan rajulsoo rijaasha jinsigoodii ma ahan dhammaan jinsiga rijaal mid kamidu kuma jiro daartaas ah, jinsiga dhanay ka anfina hallin ka anfime jinsigoo dhan haddaan idhaahno laa ilaaha xaqun fiiri laa ilaaha xaqun laadaanu maxay anfineen khabarka xukunkiisoo xaqnimada xaqnimadaasay ka anfinay yay ka anfinay jinsulaaliha ay ka anfinay soo ma jeedid aalihada dhammaantood hadduu malag yahay hadduu dhagax yahay hadduu weli yahay hadduu tima yahay hadduu lo yahay wax alla waxa aalihaa oo dhan ay waxay ka anfina xaqnimo inay xaq noqdaan ila allah allahoo laga reebay marka laga reebo soo ma jeedid marka laa naafiyatun maxay anfine lixukmi اlkhabar xukmu khabari anfina khabarka xukunkiisa yayna ka anfina u diideen can jinsi ism ismka jinsigiisao dhan hal ism maa laba jinsi maaha calaa sabiili tansiir si cad oo aan ixtimaali karin maahan boqolkiiba sagaashan ilaah kaloo xaqu ma jiro maaha waa boqolkiiba boqol wey boqolkiiba sagaashan hadaad tira ataa waa eber waxa weeyaan calaa sabiili tansiis wey waa nas garaynaya nasay ku tahay nas ay ku tahay waa masalada usuuliga ahe Ah, laada marka waxa weya isimka la jirkiisa fatxa lagu bineeyo maxay ku tahay markaas cumuumka nas ah, nasay ku tahay waa naskii labadii fani waa isku meel marka halkaas la joogo marka laadaanu waa midaas marka marka la ihahda laa naafiyatu liljinsi maxaa baxay zaa'idadiya baxday sida maa manacaka maxaa kuu diiday ibliis anlaa tasjuda inaad sujuuddo maba anfayda sii anlaa tasjuda inaad sujuuddo aad leedahay laa zaaidaha baxday iyo laa caaifa iyo marka la yidhi lixukmi اkhabari can jinsi اsmi waxa weyaan caaifadiyaa baxday caaifadii ayaa baxday calىa sabiili tansiis marka la yidhina alcaamilatu camalulayse tii camalulaysaa baxday oo midda camaluleysada camal fashaa ayadu waxa weeyaan jinsi ma anfidee waxay anfidaa fainaha naafiyatu min jinsi waxaa صaxiixa calىa sabiili اxtimaal waa saasa صaxiixiiba marka markaad tidhaahdo laa rajulu fi daari waxa weeyaan meeshaas nin kuma jiro boqolkii sagaashan iyo sagaa saas ila tahay ah, ah, laakiin waa dhici karta ah, marka calaa sabiili ixtimaalay wax ku anfinaya laakiin calaa sabiili tansiisay wax ku anfinaya eh, laa xawla walaa quwata midda ku jirta weeye calaa sabiili ixtimaal ay wax ku anfidaa iyado waayo marka laadan marka ay camal falaydo lix shardiyaay leedahay walxaasil boga dambe aakirkiisa walxaasil lixda shardi oo ay leedahay afar shardi ayada laadaha laga rabaa laada laftirkeed afar shardiya laga rabaa o kownuhaa naafiya ah, naafiya waa inay noqoto oo meesha si ay uga baxdo waxa weeyaan zaa'idadii oo kaleeto iyo si ay uga baxdo wa kownuhaa liljinsi inay liljinsi noqoto wa kownuhaa litansiis inay nasku noqoto si ay uga baxdo naafiyatu lilwuxda tacmalu camal laysa fiiha shardiga kaleeto afraad wuxuu yahay wa cadamu jaarin lahaa waa inaan xaraf jaargelin ah, jitu bilaa zaadin haddaad tidhaahdo eberwey bilaa zaadin jitu bilaa zaadin markaas waaba laadi bimacnaa ayr noqon jirtay afartaas shardi laada laftirkeeda laga rabaa hal sharطina labada macmuula laga rabaa wa huwa kownuhumaa nakira labada macmuul waa inay labaduba nakira yihiin isimkeeda iyo khabarkeeda labadaba waa inay nakira noqdaan wa waaxidun lismiha hal sharطina isimkeedaa laga rabaa wa huwa itisaaluhu biha waa inuu la xidhiiro oo isimka iyo aan loo dhaxayn iyo laad waa inaan loo dhaxayn khalaas lixdaa shardi marka la helo waa ay camal falayda baab haada kanu baab la la baabkeedi way laadi anafiyati anfinayday liljinsi jinsiga anfinayday wansib kordhig bilaa laa ku kordhig fi nafyi nafyiga dhexdiisa xaalo ay ahaatay kula nakirati nakiro dhammaanteed wadaalika mithaalkeena ka qowlihim waa hadalka ay muslimiintu yidhaahdeen ka qowlihim qowli muslimiina iska dhammaanta waa hadalka ay muslimiintu yidhaahdeen laa shaka wax fii maldii kii dhexdiisa ma ahaanin dakarahu ilaahay uu sheegay wax ilaahay sheegay shaki kuma jiro inuu aqi ah, fii kitaabihi uu ku sheegay wansib kordhig bilaa laa ku kordhig fi nafyi nafyi dhexdiis xaalo ay ahaatay kula nakirati nakira dhammaanteed wadalika mihaalkii ka qawlihim qowlilmuslimiin waa muslimiinta hadalka ay yidhaahdeen laa shaka wax shaki ah ma ahaanin fii maldkii dhexdiisa dakarahu ilaahay buu sheegay markaa hadda laba shardi uu kugu sheegay baydkan waxa weyn satrigiisa awelka macnaha satriga baydka wansib kordhig bilaaku kordhig fi nafyi xaalaat horta waa inay naafiyata ah, weliba naafiyat ljinsi cala sabiili tansiis inay taa la rabo kula nakira kana waa shardigii macmuulku iska lahaa nakira waa ismkuna inuu yahay macrifo kuma camal fali karto ma ku camal fasho marka hadday naafiye tahay isimkiina nakire uu yahay nasb nasbadaas markaa waxaa la yidhi nasbida uu leeyahy wuxuu la jeedaa ifta sababta mar walba la nasbin maaha haddii uu noqdo isimku mudaaf ama shabiihun bilmudaaf hadduu noqdo waa la nasbina hadduu noqdo mudaaf waa la nasbina bilaa tanwiin sida laa saaxiba cilmi laa saaxiba cilmi qof cilmi u saaxiib ah mamquutun ku loo carooba ma ahaanin aaib waa kaas ismkeedii mamutuna habarkeedii markaas waa la nasbina a lasana bilaa tanwiini ilaa mudaaf lama tanwiiniye hadduu noqdo shabiih bilmudaafna waa la tanwiinina laa daalican jabalan cindana laa daalican mid koraya jabalan boor cindana agteena ma ahaan markaasna waa la tanwiinina hadduusan mudaaf ahayn shabiihun bilmudaafna uusan ahayn fatxa lagu binayna ee markaas wansib noqon waa laa ilaaha ila allah midda ku jirta laa xawla walaa quwata falaa rafasa walaa fusuuqa laa bayca walaa khilaala marka markaas fatxa iska saar ah, fatxa iska saar waay miaalkiina laa shaka waaba kamba ka qawlihim waa muslimiinta hadalka yidhaahdeen laa shaka wax shakiya jinsu shaki jinsu shaki nucraraado hata yaraado shaki yar kuma jiro fii maladii kii dakarahu allah uu sheegay marka shakadaasa isimkeedi faa lagu binayay fii ma ja mjurkaasna waa khabarkii wain badaa hadduu muuqdo kala dhex galo baynahumaa bayn laa wasmihaa laada iyo ismkeeda dhexdooda muctaridun mid kala dhex galaa farfac god alisma isimka waqul waxaad na tiraa laa liabiika aabbaha uma sugnaanin mubqidun mid ka caraysiiya isaga unba iska carooday aabbaha wain bada ay wain dahara hadduu soo muuqdo baynahumaa bayna laa wasmihaa laada iyo isimkeeda dhexdooda hadduu ka soo muuqdo muctaridun mid kala dhex gala mid la kala dhex galo ilaa maxaa shardi ahaa isimka hal shardiyuu lahaa waxaa shardi u ahaa an yakuuna mutasilan biha inuu ayada ku xigo haddii la kala dhex galo oo mid kala dhex galo farfac ilism isimka laa liabiika mubqidu laadi waa tanaa isimkiina waa mubqid maxaa kala dhex galay abarkiioo soo hormaray jaamjuurka jaamjuurka abarkiio soo taqadumo kala dhex galay laa fiihaa awlu wala iiri laa fiihaa awlun laadii iyo awl oo isimkiiyo maxaa ku kala dhex jira fiihaa abarkaas soo hormaray jaamjuurkaas khalaas marba haddii la kala dhex galo ma camal fali karto waa shardi shardi halkaas kuugu sheegaya waa shardi inay isku xigaan warfac god alsm waa ismka god oo ka dambeeya laada idaa kararta haddaad soo celcelido nfyan nfyi wansib kordhig alisma ismka kordhig idaa kararta haddaad soo celcelido nfyan nfyi ow haayir icraaba ama icraabka kala bedel fiihi fi lismi ismka dhexdiisa ku kala bedel tusib waad asiibaydaa alxaqa xaqii warfac god alisma ismka idaa kararta haddaad soo celcelido nafya nafyi wansib kordhig alism isimka ow kaayir ixraab ixraabka kala du fiihi isimka dhexdiisa ku kala du tusib waad asiibaydaa asawaaba sidii saxda aheed aad asiibaydaa ama alxaqa xaqiyaadba asiibaydaahe halkaan wuxuu uga hadlayaa laada hadii la soo celceliyo marka hore dhan waxaan ka hadlayna hal laa ilaaha ila اllah midda ku jirto kale laa shaka fii dakarahu اllah laa keligeed hadday haddii laada la soo celceliyo laa xawla walaa quwa laa bayca walaa khilaala falaa rafasa walaa fusuuqa walaa jidaala fi اlxaj haddii laada la soo celceliyo uu ku yidhi koo wuxuu ku yidhi warfac gof alismu isimka idaa kararta haddaad soo celcelido nafya nafyi haddii nfyigu soo laalaabto waad iska godi kartaa nakirada labada waad godi kartaa miaal taqulu waxaad leedahay laa baycun wax beeca fiihi fii ywmi اqiyaama maalinta qiyaamaha ma ahaanin walaa khilaalu saaxiibtinimana fiihi fii ywmi اqiyaama maalinta qiyama dhexeeda ma ahaanin ama fiihi fi caairati haddeer haddii lagugu dhego lagu xirto beecaa jira boqolkaagaa iska tuurane waa lagu soo dayna soo ma jeedin amase mid saaxiiba ah haddaad meesha ka taqaano dadka wax xidhanayana hebelaa la wacay hebelo hebel waa la xirtay markaasuu le war ii daay wiilka ah. adduun haddaad joogto waxa weyan ama lacagtaadaad tuure ama midhow qaraabatiina lala hadla telefoon loo dira laakiin aakhiro tuurasha ma jirto lagama yaabo ah. lagama yaabo waxa weeyaan inta lacag tuuratana lagugu sii daymaa melyan haddaad tuurto soo ma jeedin dhulka muggiisoo dahab haddaad keentaxaa lagugu dayma qaraabana telefon loo dirima idan maanta inaad u diyaargarowdo soo maaha laa baycun wax beeca fiihi fi laakhirati ma ahaanin walaa khilaalun waday iyo saxiibna fiihi fi laakhirati ma ahaanin walaa caybun wax cayb ah fiiha fi ljannati ma ahaanin walaa ikhlaalun wax nuqsaan ah fiiha fi ljannati jannada ma ahaanin marka haddiiba la soo celceliyo labadaba iska gud labada isinba god laa baycun walaa khilaaf markaas aad goday maxaad ku goday laba wed midkaas rabtaad ku goday laada horeeto ilqee mulqaad dhig midaan camal farayn ka dhig baycuna mubtade ka dhig tan hore saasaad ku godi kartaa waxaad kale ku godi kartaa camalu inay weydaye camalu laysa si isimkeediina ka dhig khabarna u soo qadar oo fiihda abarkaas khabarka soo ma jeedid taas waa dariiq leedaas labadaasaad kula tacaamileen oo isimka ka dhamaya laba weje mid lagu goday in mubtada laga dhigo iyo in laga dhigo ismulaa tacmalu camala laysa o walaa khilaalun taan dambe walaa khilaalun taan dambe saddex wejaad ku godi kartaa laadan ayadana camalo inay weyda camalulayse inaad siido khilaaluna ismulaa aad ka dhigto allatay tacmalu camallaysa waa o laada inaad mulqaad ka dhigto oo khilaalun aad ku cadafto calaa maxali laa maca smiha laada isimkeedu isu wataa booska yeelin waa boos mubtade labo laada inaad mulqaad ka dhigto khilaalunna mufradkan baycun iska godan aad ku cadafto mufradkan keligiisaaba godan saddexdaasaad ku godi kartaa midkaan dambe marka haddaad rabto iska god warfac god idaa qarabta haddaad soo celida nafyi waa noocaas walaa caybun walaa islaaluna waa lamid labadaanay la yihin labadaanay la yihin wansib kordhi waxaa kaloo banaan labadaba inaad nasbido ah, labadaba inaad nasbido nasbada maanta iftax ula jeeda waana soo celi doonaa mas'aladaas oo waxa weeyaan labadaba in la fadxiyo ilaa insib markuu leeyahay waa inaad tidhahdaa laa xawla walaa quwata beytka soo socdo marka ka hadlaya marka waxaa kuu banaan inaad tidhaahdo laa bayca walaa khilaala ah, inaad tirahdo laa cayba walaa ikhlaala haddaad marka fadxido labadaba hadda waa iska caddahayo leeda horeta waxaad camal siinaydaa camal ina leeda dambena camal ina labadooda isimna waa siiday khabarkiina waa usoo qadarayda taasn ow haayiricraaba icraabka kala du fiihi filismi ismka dhexdiisa ku kala du tusib waad asiibayda asawaaba waa kana sida loo kala duwaaba tana ka mida wuxuu ku yidhi wa rafcu god fi haani kan labaad xaalo u ahaaday iyo wa fatxulawali kan horoo la kor dhigaa qad jaaza waa bannaanaaday huwa madkuurkaas iidi wa rafcu god fi haani isimka labaad dhexdiisa xaal ahaaday iyo wa fatxulawali kan horoo la kor dhigo qad jaaza huwa madkuurkaas waa bannaanaaday marka wa fi haani kan labaad god wlfatxu awali kan horena kordhig laa bayca walaa khilaalun wey marka laa bayca walaa khilaalun haddii marka hore aad fadxiday markaa laa bayca waa iska caddahayo waxaad ku fadxiday laadaad siday camalu inna taasoo iska cadda midda dambe haddaad goddana waxa weya labaad mid ku godda inaad waxa weeyaan laada mulqaad ka dhigtay khilaaluna aad ku cadabtay calaa maxali laa maca smiha taas waa ku gudi kartaa iyo inaad laadan dambe markay camalu ina weyday camalu laysa siiday khilaaluna isimka aad ka dhigto oo markaas ay noqoto jumle jumle lagu cadfo waa nooca walcagsu dabagediisna kadalika waa sidoo kale cagsilada banaanye kala du oo cagsi maxaa ah waxa weeyaan wa rafcu اlawali wa fatxu haaniwa kan horeeto eh, rafci kan dambena fadx oo maxaa leedahay laa baycun walaa khilaala wey laa baycun walaa khilaala taasuma banaanta laa baycun midka horeeta marka haddaad laa baycun tidhi labay mid ku godanta inaad waxa weya laada inta camalo ina markay weyda camalulayso siido oo tira waa isimkeedii iyo laada inaad mulqaad ka dhigtood mubtada ka dhigato labadaasi kudanta walaa khilaala ayada waxay ku fatisantah camal inaad sida waa iska cad markaasuu ui walcagsu cagsigiina kadaaka sidaasoo kale u ahaadee faftax fafcal samee fafcal samee wa in tashaa haddaad doonto faftax kordhig humaan labadooda jamiican dhammaan xaal yihiin laa bayca walaa khilaala waa iska cadda markaas waxa way labadaba fatx labadiiba camal inaad siina laba jumlo la isku ka dhig wain tashaa haddaad doonto faftax fatxi humaa labadooda jamiican dhammaan calayhin walaa takafa ka cabsanin radan ridin lagu ridiyo oo lagu yidhahda naxwe mataqaani qaladaad ku hadasho walaa takriican eedayn oo lagu eedeeyo lagu yidhahdo bal wuxuu sheego shirka la yimid aragna ha ka yaabin maxaa ila hadal saxiixa oo fasiixaad ku hadlayda markaa isku soo duubduub marka la yidhaahdo laa xawla walaa quwa amase laa bayca walaa khilaala waa isku mide oo laadu soo laalaabato laada hore isimka la socda labaa kuugu banaan fatxo iyo raf laa baycun walaa khilaal iyo laa bayca walaa khilaal labadaasa kugu banaan haddaad marka laa baycun aad tidhaahdo ood midda hore aad camal hallaydo waxa ay ku gudantahay waa soo sheegna waa laba mid imaa inay inta laada camal haleeyey mubtada laga dhigay wa imaa laada camal markay weyda camulaysa in la siiyey oo ism looga dhigay laa baycun waa saas labaa ku banaan midda dambe labadaas waa maxay inaad tidhaahdo laa baycun walaa khilaalun walaa khilaala labadaasaa ku banaan walaa khilaalun haddaad tidhi laadaanaad camal halayday khilaalunna waxaad ku cadaftay waxa weeyaan laada hore iyo isimkooda maxalkooda ah, ayaad ku cadaftay ama mufradkaadba ku cadaftay laa khilaal markaati waxaa kaleetoo ka dhigaystan tan dambena inaad camalulayso siido marka laa baycun markaa tidha walaa khilaalunta saddexay mid ku godanta ah, saddexay mid ku godanta in camalulayso la siiyo tan dambe in lagu cadfo laada hore iyo isimkeeda maxalkooda in mfradka hore lagu cadfo saddexaas waa o laa bayc walaa khilaala haddaa tina laa dambad camal ina sido marka haddii midda horeeto la camal halleeyo camal ina ay weydo tan dambe labadaasaa kuugu bannaan laa baycun walaa khilaalun walaa khilaala ma banaana nasb ilaa meel lagu cafa kama horayde o haddii leeda hore camalu ina la siiyo leeda hore haddii camalu ina la siiyo oo la yidhaahdo laa bayca ta dambe saddexaa ku banaan walaa khilaalun walaa khilaala walaa khilaalan intaasaa ku banaan laa bayca mid hore camal in la sida inuu wej kale male ta dambe haddaad tidhaahdo walaa khilaalun haddaad tidhaahdo walaa khilaalun haddaad tidhaahdo waxaad dhihi kartaa saddexay mid ku gudanta ko inaad tidhaahdo laadaan camalo ina markay weyda camalulaysaa la siiy waan ismkeedii o inaad tidhaahdo laadaan la camal ahleeyey khilaafun waa mubtade khabara loo soo qadara labo inaad tidhaahdo waxay ku cadfantahay calaa maxali laa maca smiha cinda siiba wey saddexdaasay ku gudanta laa bayca walaa khilaalan haddii la dha hal wejay ku nasbisanta oo waxaa lagu cadfaya calaa maxali ismilah laada mabniyan cala fatxi fi maxal nasmi ismkeedu maxalkaasaa lagu cadfaya calaa maxali ismi la lagu cadfa haddii lama siiyo wej kale male walaa khilaala haddii la yidhin hal wej waayo oo waa fatxisanta camalo inaa leeda dambe lacamal siiye wain takun alwaaw lilistinaaf in xarfu shardin jaazimun yajzimu ficlayn alawal ficlu shardin wasani jawaabu wajazaau mabniyun cala sukuuni la maxal lahu min alcraaq tkun ficlu shardi majzuuman bin wacalaamatu jasm asukuun wa huwa mutasarifun min kaana naaqisati latii tarfacu ism watansibu khabra الخبر واسم تkun ضمير مستطر وجوبا تقديره أnت مستثنيا خبر تkun منصوب cلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في آخره بmا عdا البا حرف jر mا عdا مجرور بالباء وcلاaمة jر كسرة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغل محل بسكون الحكاية الجار والمجرور متعلق بمستثنيا أو ما khلا أو حرف caطفi أو حرف caطفi mا khلا معضوف على mا عdا والمعضوف على المجهور مجهور وعلاaمة jر كسرة مقدرة على الألف منع من ظهور التعdد منع من ظهوuرها التعdد amase mا khلا معضوف على mا عdا والمعضوف على المجهور مجرور وcلاaمة jر كسرة مqdرة على akhر mنع min dura اشhتiغاaل محل بسكون حكاية labada waa la dhihi karaa haddii ألف u dambaydo maxaa hadday saxaata sideeda ism looga dhigo mar walba waa lagu qadari lah mar walba waa lagu qadari lah aw xarfu cadfin laysa macduufun calaa maa cadaa wlmacduufu cala almajruuri majruur wa calaamatu jarihi kasratu muqadarat calaa akhirihi manaca min duhuri ishtaqa maxali bixarakati xikaaya fansib alfa raabidatun liljawaab insib ficlu amrin mabniyin cala sukuuni laa maxala lah min alcraab wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuban taqdiiruhu anta abadan darfu zamanin mansuubun cala darfiyati zamaniya wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fii akhirihi وظarfu mutacaliq binsib wاljumlaة min alficli wاlfaacili fii maxali jasmin bin jawaab shardi وجملة شرط وجوابه لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة تقول فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة جاءوا جاء فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بضمير رفع لاتصاله بواو الجماعة لاتصاله بواو الجماعة لا محل لها من الإعراب وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع والألف فارقة بين واو المفرد وواو الجماعة والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب المقول قول ما عدا ما مصدرية عدا فعل ماضي مبني على فرحة مقدرة على الألف منع من ظهور التعدد لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستطر وجوبا تقديره ويعود على البعض المفهوم من الكل محمد المفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب حال من فاعل جاءوا جملة جاءونا ومقول قول والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مقول قول جملة ما عدا محمدنا والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب حال من فاعل جاءوا جاءوا فاعل كذا لغا حالينا وما خلال واو حرف عطف ما مسترية خلا فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على الألف منع من ظهور التعدد وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره ويعود على البعض المفهوم من الكل أمر المفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول فيه مع النصب معطوفة على جملة ما عدا محمدا وليس الواو حرف عطف ليس فعل ماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر مبني على فتح لا محل له من الإعراب واسم ليس ضمير مستطر وجوبا تقديره ويعود على البعض المفهوم من الكل أحمد خبر ليس منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة ليس واسمها وخبرها في محل نصب محذوفة على جملة ما عدا محمد وغير الواو للاستئناف غير مبتدا مرفوع مرفوع غير مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جواب وجزاؤه مبني على السكون لا محل له من الإعراب جيء فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بضمير رفع المتحرك في محل جزم بإن فعل شرط والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل بها الباء حرف جر ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر الجار والمجرور متعلق بالجيء مستث مستثنية حال من فاعل جيء منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على آخر منع من دور اشتغل محل بسكون الضرب جر فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم بإن جواب شرط والطاء علامة التانيث مبني على سكون الله محل الله من الإعراب وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدره ويعود على غير والجملة وجملة شرط وجوابه وجملة شرط oo waxa weyn in ji'ta ji'tadaas ah iyo wa jawaabihi jarad fii maxali rafcin khabaru lmubtadai oo hayru waraabitu baynahuma adamiiru lmajruuru bilba bihaa waatan ku jirta faacilu jarana waa laga dhigi karaa labadaba waa kugu banaanta calaa xarfu jarin alidaafati ismu majruurun bicala wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirihi aljaaru walmajruuru mutacaliqun bijarn almustawliya sifatu lidaafa wa sifatu lmajruuri majruur وعلامة جر كسرة مقدرة على آخر منع من دور اشتغل محل بسكون الروي والراءها الواو حرف عطف راء مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره راء مضاف ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه يحكم فعل المضارع مغير صيغة مرفوع لتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره في إعراب في حرف جر إعراب اسم مجرور فيه وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق به يحكم إعراب مضافها ضمير متصل مبني على سكون في محل جر مضاف إليه مثل نائب فاعل يحكم مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره milu mudaaf ismi mudaaf ilay majhuur wa calaamatu jarhi kasratu daahiratu fii akhirihi ismi mudaaf ilaa mudaaf ilay majhuur wa calaamatu jarhi kasratu muqadaratu cala akhiri manaca min duuri ishtaqa maxali bisukuuni اlxikaaya wاljumlatu min alficli oo yuxkamu ah wa naa'ib faacil oo milu ah fii maxali rafcin khabaru mubtaday oo raau ah waraabitu baynahumaa adamiir majruuru biidaafa fii ixraabiha kan ku jira wey wاljumlaةu min almubtada'i wakhabarihi laa maxala lahaa min alcraab lannaha macduufaة calى jumlati wagayru in ji'ta bihaa mustaniyan jarad calى idaafati mustawriya jumladaasuna waxay ahayd mustanafa xiina darfu makaanin mansuubun calaa darfiyati makaaniya mansuub iska dhimaanta waa mucrabo ficil mucrabah ka dambeeya mudaafilaygeedaa la fiiriya hadduu mabni yahay mabniya xiinada laga dhigaa hadduu mucrab yahayn ayadana mucraba laga dhiga mansuub calaamatu nasbi farxatu daahiratu fi aakhirih wa darfun mutacaliqun bimaxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inatan xaalun min ila ilaadaasa laga xaalayna يsتثنى فعل مضارع مغير سيقة مرفوع لتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف ومنع من dون التعدد بها الباء حرف جري ها ضمير متصل مبني على سكون في محل جري أو نافعل في يستثنى والجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل يستثنى والجملة من الفعل oo يsتثناa iyo ونائب الفاaعل في محل jر بإضاaفة حيiن إليها wansib alwaaw lilisinaad nsi ficlu amrin mabniyin calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraaq wafaacilu damiru mufsatin wujuban taqdiiru anta bilaa albaa xarfu jarin laa ismu majruurun bilba wa calaamatu jari kasratu muqadarat calaa akiri manaca min dura ishtaha maxali bisukuni lxikaaya aljaaru wlmajruur mutacaliqun binsib aljaaru wlmajruur mutacaliqun binsib waljumlatu min alficli walfaacili laa maxala laha min alcraab liannaha mustanafa fi nafyi fi xarfu jarin النفي اسم مجرور بفيه وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنة حال من لا كل مفعول به انس منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره كل مضاف نكرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخر منع من دور اشتغل محل بسكون الضرب كقولهم alkaafu xarfu tashbihin wejani qawliisu majruuru bilkaafu calaamatu jari kasratu daahiratu fi akiri aljaaru walmajruuru mutacaliqun bikhabarin maxduufin wujuuban limubtadain maxduufin taqdiiruhuma wadalika kaa'inu jumladaas wadalika kaa'inu waljumlatu min almubtadain wakhabari laa maxala laha min alixraab liannaha mustanafa qawli mudaaf walhaa mudaaf ilayh mabniin cala alkasri fi maxali jari walmiimu calaamati jarxi dukuur laa shaka laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina tansibu isma watarfacu lkhabara shaka ismu laa mabniin cala alfatxi fi maxali nasbin النصب فيما في حرف جر ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على سكون في محل جر الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن والجملة من لا واسمها وخبرها في محل نصب مقول قوله ذكر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو والهاء ضمير متصل مبني على ضمة مقدرة على آخر منع من ظهورها اشتغل محل بسكون الروي في محل النصب والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها من الإعراب لأنها صلة موصول والعائد إلى الموصول الضمير الذي هو مفعول به ذكر وإن بدا الواو حرف عطف إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جواب وجزاء مبني على السكون لا محل له من الإعراب بدا فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على الألف منع من من ظهورها التعذر في محل جزم بإن فعل شرط بين ظرف مكان مبني على الفتح في محل النصب على ظرفية المكانية بين مضاف هما مضاف اليه مبني على سكون في محل الجر معترض فاعل بداء مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وظرف متعلق ببداء فارفع الفاء رابطة للجواب ارفع فعل أمر مبني على سكون لا محل من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل أو ارفع وفاعله في محل جزم بإن جواب شرط وجملة شرط وجوابه لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة وانصب بالله في النفي كل نكرة وقل الواو حرف عطف قل فعل أمر مبني على سكون لا محل له من الإعراب وفاعل ضمير وسط وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم معطوفة على جملة فتح لا نافية ملقاة لا عمل لها لأبيك الله حرف جر abi ism majruur bilam wa calaamatu jari alyaa niyaabatan can kasra liannahu min alasmaa sita maa naaba fii xarfun can xaraka abi mudaaf lkaafu mudaaf ilayh mabniin cala alfatxi fi maxali jarin aljaaru wlmajruuru mutacaliq bkhabarin mutaqadimin maxduufin wujuban taqdiru kaa'inu mubqidun mubtada muahar marfuuq bilibtida wacalaamatu rafci damatun daahiraة fi akhiri wاljumlaةu min almubtada'i اlmutaahiri wa khabarihi اlmutaqadimi fii maxali nasbin maquulu qowli oo qulshaas ah warfac alwaaw lilistinaaf irfac ficlu amri mabniyu calى sukuni la maxala lahu min alcraab wafaacilu damiru mustatin wujuban taqdiru anta wاljumlaةu min alficli wاlfaacili la maxala laha min alcraab lannaha mustanafa idaa darfu lima yastaqbilu min الzamaani mujarad min macna shardi mabniyu calى sukuni fi maxali naصbin wa darfu mutacaliqu birfac kararta ficlu wa faacilu wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fi maxali jarin biidaafati ida ilayha nafyan mafcuul bihi waa karartadan mafcuulkeedii nfya mafcuul bihi mansuub wcalaamaةu naصbi fatxaة daahiraة fi akhirihi wansib alwaaw xarfu caطfin inti ficlu amrin mabniyu calى sukuuni mqadarin calى akiri manaca min duhuri ishtiغal maxali bxarakati darbi wfaacilu damiru mustatir wujuban taqdiru anta wاljumlaةu min alficli wاlfaacili oo insib iyo faacilkeeda ah laa maxala laha min alcraab lannaha macطuufaة calى jumlati irfac ow xarfu caطfin aayir ficlu mri mabniyu calى sukuuni mqadari calى akhirihi manaca min duhuri ishtiqaalu maxali bxarakati takalusi min iltiqaa saakinayn wafaacilu damiru mustatir wujuban taqdiru anta wاljumlaةu min alficli wاlfaacili laa maxala laha min alcraab lannaha maxduufaة calى jumlati warfac alcraab mafcuul bihi mansuub calaamatu naصbi fatxaة daahiraة fi akhirihi fiihi fi xarfi jarin walaha damiru mutaصil mabniyu calى kasri fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur mutacaliq bgaayin tusib ficl mudaaric majzuuman bijawaabi darb wacalaamatu jasmihi sukuunu muqadarun calaa caqibihi manaca min duhuuri ishtaha maxali bixarakati rawi wafaacilu damiru musati wujuban taqdiiruhu anta wa jumlatu dalabi laa maxala laha min alcraab taquulu ficl mudaaric marfuucu litajaruudi min anaasib aljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih wafaacilu damiru musati wujuban taqdiiruhu anta waljumlatu min alficli wlfaacili laa maxala laha min alcraab lanaha mustanafa laa baycun laa mulqaatun laa camal lahaa bayc mubtada marfuuq biibtida wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi walaa khilaalu alwaaw xarfa caطfin laa zaa'idaة litaأkiidi nafyi khilaalu macduufu calى baycun wlmacduufu calى marfuuci marfuuq wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi fiihi fi xarfi jarin walhaa damiiru mutaصil mabniyu cala kasr fi maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bkhabrin maxduufin wujuban taqdiruhu kaa'inu wاljumlaة min almubtada'i wa khabarihi fii macal naصbi maqulu qowl walaa caybun alwaaw xarfu caطfin laa naafiyatu nuqaatun laa xamra lahaa caybun mubtada marfuucu biاlibtida wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi walaa ikhlaalu alwaaw xarfu caطfin laa zaa'idatu litaأkiidi nafyi ikhlaalu macduufu calىa caybun wاlmacduufu calى marfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi wa khabaru mubtadain maxduufun taqdiiruhu fiihaa aan katan ka dhigayna iihaadaas jaarun wamajruurun mutacaliqun bikhabarin maxduufin wujuban taqdiiruhu kaa'inun waljumlatu min almubtada oo caynun ah iyo khabari oo kaa'inunta ah fii maxali nasbin maxduufatun calaa jumlati laa baycun walaa khilaaf warafcu alwaaw lilistinaaf arafcu mubtada marfuucun bilibtida wacalaamatu rafci damatun daahiratu fii aakhirihi fi aani fii xarfu jarin aani ismu majruur bifi calaamatu jari kasratu muqadarat cala lya manac min duhuuriha aiqal aljaaru wlmajruuru mutacaliqu bimaxduufin wujuuban taqdiiru kaainan xaalu min arafci siiba weyhiya qaba muxaada kale ma ogola in mubtada wax laga xaaleeyo waxaa weya waa daciifa ileyin caamilka waa ibtidaa xaalada kuma camal fali karo ileyin wa fatxu wali awaaw xarf cadfin fatxu macduufun cala rafc wlmacduuf cala marfuuci marfuuc calaamatu racdamatu daahiratu fi akhirihi fatxu mudaaf ala weli mudaaf ileyh majruul calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirihi qad xarfu taxqiiq jaaza ficlu maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lah min alixraab wafaacilu damiru mustatiru jawaazi taqdir huwa yacuudu cala almadkuur maxaa yeele arafcu iyo waxa weeyaan fi iyo wa fatxi aweli loo celina waana musane labadooda haddana faacilkina waa mufrad maxaad ugu celina bimacnaa madkuur wljumlau min aficli oo jaaza iyo waa faacil oo huwada ah fii maxal rafcin khabaru mubtada waraabidu adamiir ladi huwa faacilu jaaza wljumlau min amubtada wakhabari laa maxladaha min alraab lannaha mustanafa wlcasu alwaaw xarf casin alcasu mubtada marfuucu bilibtida wacalaamatu rafci damatu daahiratu fii aakhirihi kadaaka alkaafu xarfu tashbiihi wajarin da ismu shaar mabniin cala sukuni fii maxali jari aljaaru wاlmajruuru mutacaliqun bikhabarin maxduufin wujuban taqdiiruhu kaa'inun wاljumlaةu min almubtada'i wa khabarihi laa maxala laha min alcraabi lأnnaha macduufaة calى jumlati wrafcu fi الثani wa fatxu اlأwli qad jaaze فافعل الفاء فاء الفصيحة لأنها فصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت ما ذكرت بيانه وأردت تطبيقه فأقول لك افعل فعل أمر مبني على سكون الله محل من الإعراب وفاعل ضمير مستتر ifcal ficlu amrin mabniyun calaa sukuunin muqadarin calaa akiri manaca min duuna ishtiqaal maxali bixarakati rawi wafaacilu damiru musatu wujuban taqdiru anta waljumlatu min alficli walfacili fihi maxa nasb naqulu qawli wainta shaal waa uniri sinaaf in xarfu shardin jaazimin yejzimu ficlayni alawal ficlu sharطin watani jawaabu jazaahu mabniyun calaa sukuun la maxala min ixraab tasha ficlu mudaaric majzuumun bin ashardiya ama waxaa tiraa tasha ficlu shardi majzuumun bin wacalaanatu jasmihi sukunu ظaahiru calى اlhamsati اmaxduufati lidaruurati istiqaamati اwasn lidaruurati istiqaamati wasni ilaa tashaau ficl saxiix a kale wey marka hamsadaas ayay dusha ka saaranya sukuunka ee lagu qadari ma calى sukuuni daahira laleey tashaa ficlu shardi majzuumun bin wacalaamatu jasmihi sukuunu ظaahiru calى اlhamsati اmaxduufati lidaruurati istiqaamati اwasn lidaruurati istiqaamati اlwasn فافتح الف رابطة للجواب افتح فعل امر مبني على سكون الله محل من الاعراب وفعل ضمير مستتر وجوبا تقدير انت هما ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم بإن جواب شرط والجملة شرط والجواب لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة جميعا حال من مفعول به افتح منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره ولا تقف الواو حرف عطف لا ناهية تقف فعل المضارع مجزوم بالله الناهية وعلامة جزم السكون وفعل ضمير مستطير وجوبا تقديره أنت وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت كدا مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره walaa taqrican alwaaw xarfu cadfin laa zaa'idatu litakiidi nafyi taqriican macduufun calaa raadin wlmacduufu cala lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirihi wljumlatu min alficli oo taqaf ah iyo wlfaacil iyo wlmafcuuli fii maxali jasmin macduufatun calaa jumlati faaftaxhumaa jamiica wallahu subxana wa tacala alam sal allah ala nabina